alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabii ka waramayey adiyara iyo axkaamteeda daliilka toddobaad weli axmeda waxaa u sugnaaday min xadiidi cabdillaahi bni camrin ibn اlcaas ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaamu qaal man raddathu qofka ay celiso ay joojiso adiyaratu baasaysigu can xaajatihi dantiisa ay ka joojiso faqad ashraka dhab ahaan shirki buu sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen maa kafaaratu dalika arrinkaa kafaaradiisu waa maxay maxaa qofka lagaga dhaafaya qaala wuxuu yidhi an taquula waa inaad tidhaahdo allaahuma ya allahu laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayrka adigu aada qadartay aada bixisa mooyaane walaa ayra shimbirna ma jiro ilaa ayruka shimbirkaaga mooyaane walaa ilaaha macbuud xaqiina ma jiro hayruka oon adiga ahayn waayo xadiidkan imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey sanadkiisa waxaa ku jira cabdullaahi bni lahiica cabdullaahi bni lahiicana waa daciif xagga xifdiga kutubtiisii baa ka gubatay fa saa xifduhu wakhtalad culimo badan ayaana daciifisay cabdillaahi bn lahiica oo uu ka mid yahay alimaam abu eh, ibnu maciin wakadalika alimaamu axmed iyo aimo kale sida abu zurca iyo abu xaatim lakiin xadiidkani waa min riwaayatihi min riwaayati cabd llaahi bni wahbi can raawiga ka warinaya ibn lahiica oo daciifa ah waa cabd llaahi bn wahb ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan cabdullaahi bnu wahb iyo laba cabdilaahi oo kale waxa ay ka wariyaan cabdullaahi bni lahiica inuu yahay saxiix hada sheekh األbani xadiidkan wuu صaxiixiyey fi صaxiixa xadiidka kun iyo shan iyo lix waxaanu hi aلضacf اladi fi xadiiثi bn lahiica inama huwa fi gayri riwaayaة اcabaadilati canh xadiidka ibn lahiica wuxuu daciif yahay cabaadilada cid aanayn markay ka wariyan waila faxadiiثum canhu صaxiixu kama xaqaqahu ahlu اlcilmi fi tarjamatihi wa minhum cabdالlahi bn wahb cabaadiladan cabdالlahi bn wahb baa kamida waqad rawaahu canhu kama raأyt waayo xadiidkan waxaa ku jirta mas'alo aynu hore usoo maray oo famaa kafaaratu dalika aynu u deliishanay yaa xusuusan famaa kafaaratu dalika maxay daliil u tahay baynu nihi haye inaanay diyaaradu mar walba ahayn shirki akbara hadday shirki abara tahay dee ducadani kafaaro umay noqoteen qofka shirki abara lagagama dhaafeen inu ha allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa ayra ilaa ayruka walaa ilaaha hayruka goormaa ducadan la odhanayaa baynu nidhi ma qabla lwuquuci fi iyara mise bacd lwuquuci fiiha bacd lwuquuc ducadani waxay ku saabsan tahay marka qofku طiyaradu ku dhaco man radathu طiyaraة can xaajatihi faqad ashrak man radathu طiyaraة can xaajatihina muxuu daliilu yahay aye faqad ashrakada maaha man radathu طiyaraة can xaajatihi daliil calى maada aye haye daanu ka istaagine marka maxay daliil u tahay markaad khulaasayso diirada shirkigaa ama muxaramki waa tihi haye iminkaad fahamteen haye fadl alati yataratab caleyha camal diyarada muxaramka ah ee shareecadu ay diiday waa ta camalu ka qalbin aw camalu jaarixatin waman radatu iyara oo qofka wax ku kicisa ama wax ka joojisa laakiin mujarad alkhawaatir oo in qalbigiisa ay kusoo dhacdo karaahiyeys uu karaahiyeystay cod uu maqlay ama wuxuu arkay ama wuxuu ogaaday intaasi maaha waa muqadimaadkii iyarada waa hordhaci laakiin iyarada xaqiiqadeedii maaha waadix wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waxa weeye ma fي min التصriixi bkowni الطiyaraةi shirka wuxuu rasuulku alayه الsلaة slam xadiidkan si cad ugu sheegay baasaysigu inuu yahay shirki waxaanaynu sheegnay shirku asqara inuu yahay baa asla shirkulakbarna wuu noqdaa calى xasabi اctiqaadi الmutaطayir qofka baasaysiga sameynaya wuxuu aaminsan yahy bay ku xidhantay dliil الثامن wlahu waxa u suganay لأحmda min xadiiث الفضل بن cabaas inuu yihi nabigu عalayه الصلاaةu وaسلاam inama الطiyaraةu baasaysiga dhamayska tirani waxa weeyaanuun maa amdaaka wixii ku socodsiiye aw radaka ama ku joojiye ku celiye lahu markuu leeyahy لأحmeda buu ujeedaa xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira mحamed بن cabd لlaahi بن culaaثة bdm الcayn waana mkhtalaf fiihi wahuwa ضaciif calى الraajixi min aqwaali culamaء اljarx wالtacdiil inuu daciif yahay bay u badantay lihada ibn xajar fi taqriib wuxuu ku yihi axkaamta ibn xajar fi taqriib الtahdiibna waa khulaasa liaqwaali aimaة اljarxi wالtacdiil saduq yukhطi waqad tafarada bhada اxadiiث weliba xadiidkan wuu la tafaruday manaa oo mutaabic ma leh waxaa kaloo sanadkiisa ku jira maslama aljuhani lam yuwaiqu axad axad muctabari muu twiiqi walam yasmac min alfadl bni cabaas fadl ibni cabaas oo uu ka warinayana kamuu maqal falxadiiu daciif man radathu طiyaratu can xaajatihi faqad ashrak hada bayaanu lidaabit iyara almuxarama waxay jumladani cadaynaysaa iyarada iyo tatayurka la xaaraantimeeyey qaacidadiisa wahuwa an yatarataba cala tashaahumi camala aw tarkun qofka tashaahumkiisa ama tafaaulkiisa baasaysigiisa ama saacidaysigiisa hadduu inuu wax sameeyaa ka dhalato ama inuu wuxuu doonaya inuu sameeyo uu ka istaago waa taa diyarada ama mujarad khaairi اqalbi aladi lam yasxabhu camalu qalbiy walaa camalu jawaarix falaysa min aiyarati اlmuxarama ولهذا wuxuu yihi sheekh سليمان بن عبد اللahi في تyسير عز الحميد hذا xad للطyرة ay daaبط wey oo qاacido lagu garanayo maxaa طyara maxaa se aan ahayn hذا xad للطyرة الmنهiي عنها بأنها ma أوجب للإنسان أن يمضي لma يuriidه walow min الفأل xadkaasoo ah inay tahay waxaa qofka u sababa wixii uu doonayey inuu kusii socdo walow waxa u sababay faliba ha noqde oo kelmad wanaagsan buu maqlay oo farxad iyo dhiirigelin xambaarsan dabeetana kelmadaasaa u sababtay inuu hawshaa qabtaba waa iyara walihaada faliga waxaynu sheegnay camal iyo tarki midna ma sababo suruur iyo nashaad unbuu keenaa un fain alfala inama yustaxabu lima fihi min albishaaraةi wاlmulaamati liلnafs ama an yactamida caleyh wayamdiya liajlihi maca nisyan الtawakl calى اllah faina dalika min aطiyara haddii kelmadii wanaagsaneyd ba ay sabab kuugu noqoto inaad go-aansato inaad waxaa samayso ama inaad iska dayso iyaradii muxaramkahayd bay kamid noqonaysa kadalika ida ra'a u samca ma yakra fatashaama bihi waradahu can xaajatihi faina dalika ayضa min aطiyara buri wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb ma fiihi min nafyi الطiyarة xadiidka waxaa ku sugan diidme la diiday طiyarada almafhum min awalihi xadiidka sariix kumaa lakin waa laga fahmaya xaggii qeybtiisa horaa laga fahmaya qeybtiisa horena matriga inooguma taalaba لأna fي awalihi can الfضل بn cabaasi qaala kharajtu maca rasuuli الlahi yowma fabarixa ضby famaala fii shiqihi faxtadantu rasuulkan alayh salatu salaam maalin raacay buu yihi deetana deeraa horteeda ka booday deetana nebigu alayh salaatu wasalaam dhinaca buu dhinaciisu u janjeersamay kadibna waan soo qabtay rasuulka faqultu yaa rasuul allahi taayarta rasuulkiila miyaad baasaysatay deeradaas odigan sidan yidhi markii ay meesha ka boodeen qaala inama iyaratu maa amdaaka aw raddaka marka jawaabta nebiga aleyh isalaatu wasalaam su-aasha la weydiiye jawaabta marka laysu geeyo maxaa laga fahmayaa dee nafyu liiyara iyarada inuu diiday nebigu aleyh isalaatu wasalaam ayaa laga fahmaya wakadalika inama iyaratu maa amdaaka aw raddaka macnihiisu waa maxay ay aiyaratu almanhiy almanhiyu canha fi sharc taana waxaa laga fahmaya طihiirada in la diiday aطiyaratu maa amdaaka aw raddaka sooma odhan aطiyaratu ashan ku jirtaa waa cahdiya aطiyaratu almachuud fi الsharci annahyu canha wa taxriimuha diyarada shareecada lagu yaqaano inay diiday oo waa maa amdaaka aw raddaka markuu rasuulku le inama iyaratu ma amdaaka awradak ee iyaratu mulaqatu taama waxyaaba kale iyaaro waa loogu yeedhi karaa laakiin taa dhamayska tirane mulaqa almaniyu canha fi sharc shareecadu ay diiday qaala fiihi masaail alula atanbiihu baraarujinta qofka lagu baraarujiye calaa qowlihi calaa macnaa qowlihi alaa inamaa aa'irum cinda allah maca qowlihi iyadoo lala akhriyay qowlka ilahi uri aa'iruku macakum marka macnuu waa maxay atambiihu calaa qowlihi dan muxuu uga jeedaa musanifku wuxuu uga jeedaa in lagugu baraarujiyo labadana aayadood inaanay isdiid ahayn masalada saa u fahm labadana aayadood tacaarud kama dhexeeyo waayo waxaa dhici karta qofku labada aayadood markuu akriyo inuu yidhaahdo labada aayadood oo iska hor imanayn aayadda hore waxay leedahay inamaa aa'irum cinda allah yacni waxaa asiiba ee ku dhacay xagga ilaahay buu ka ahaaday biqadar illahi wa buu ku ahaaday soo ma marka wixii asiibay yaa loo tiiriyey fi laayat اlula ilى اllah aayadda labaadna eeg qaaluu طaa'irukum macakum wixii waxaa asiibay ee khayr iyo sharba waa macakum ba la yihi yani maciinu ahaaday iyagaa loo tiiriyey marka sidaa haddaad u akrido waxaad odhan kartaa tacaarud baa ka dhexeeya marka waxa lagu baraarujin labada ayad inaan isdiid ahayn aayadda hore macnaheed waxay ana maa yusibu min alrakhaai washidda inama huwa min cindi illaahi wa biqadarih yani waxa ku dhacay ee dee barwaaqo iyo wanaag iyo dhibba lahi ilahay xaggiisu ka ahaaday oo xukm ilaahay qadarkiisaanu ku ahaday walaysa min cindi muusa walaa gayri min alkhalq taas waa waadix soo ma marka cid la baasaysta de waaba khaladba mar hadduu waxani uu yahay wax ilahay u qadaro u xukmay inaga ibnu jariir ka soo naqilay inuu sidaa yihi aayadda labaadna macnaheedu waa maxay ana eh, qadar allahi calaykum min khayrin ana ma qadara allahu calaykum min khayri wa shari mulaazimu lakum wuxuu ilaahay idinka idiin qadaray oo khayr iyo sharbal mulaazimu lakum waa mid idinku dhegan weeye oo aahirukum ay maa qadarahu allahu calaykum wuxuu ilaahay subxana wa tacaala idiin qadaray oo khayr iyo sharbaahi mulaazimu lakum ilaa budda an yusiibakum inuu idinku dhaca oo laga anfursadaa fma asaabakum min suءi fahuwa mima kutiba waqudira lakum wixii dhib iyo xumaan idinku dhacday oo wixii laydin qoray laydin qadaray wey marka haddii saa loo macneeyo aayadda kalun bay waafaqsantah wuxuu ilaahay idin qadaray ayuunbaa idinku dhacay oo macnaheedu noqonaya aahiruku macakum ay maa qadarahu اllahu lakum fa min khayri aw shar kaasi waa tafsiir tafsiirka labaad in la maa asaabakum min suuءin fahuwa biqadar اllahi bisababi dunuubikum aahirkum macakum ay minkum dhibaato idinku dhacday xaggiinay ka ahaatay marka saa loo macanayaa la odhan karaa aayadda kale mala way iska hor imanayaan lakiin xaggiinay ka ahaatay macnaheedu ma aha idinkaas samaynteeda la madax banaan oo qadaray maa macnaheedu e macnaheedu mar walba waa ilaahay baa qadaray laakiin dembigiina u sabab wey marka aayadda hore waxaan ku dhacay ilaahay inuu qadaray bay sheegaysaa aayadda labaadna haddii tafsiirka dambe lagu macneeyo o macakum yaana waxa dhib idinku dhacay xaggiinuu ka yimi macnuu wuxuu noqonaya idinkaa sababa ah. ilahay baa qadaray lakin idinka ayaa ayaa sababa ah. wamaa asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum taasoo kale wey haddii tafsiirka hore lagu macneeyana isku macnay labada ayad sheegeen athaaniyatu nafyu lcadwa diidmada la diido waxaa loo yaqaana alcadwa ay nafyu intiqaali lmaradi min almariidi ila asaxiix diidmada la diiday xanuunkii inuu ka gudbo kii xanuunsanayo ka badqaba u gudbo binafsihi u gudbo waa tafsiir jumhuur iskii inuu gudbo biduuni qadar ilah iyadoo ilahay taa qadarin taasina waa caqiida ljaahiliya waxay aaminsanay ana alamrada tantaqilu biabciha duuna taqdiir xanuunadu inay iskood isaga tallaabaan oo mar haddii kii xanuunsanaya kii badqabeayay kulmaan in xanuunku u tallaabaya kan laakiin nafyulcadwa loogama jeedo eh, in aanay eh, isdhexgalka ka xanuunsanaya kabad qabaa inay sabab u ahay xanuunkii uu qaado xanuunku iskii uguma tallaabayo kii badqabay hadduu ilahay uqadaray buu u tallaabaya lakin ilahay qadarkiisa asbaab buu u yeelay asbaabtana waxaa ka mid ah ikhtilaatu saxiixi bilmariid ayaa ka mid a ah sa maxaanu hi jamca bayn اxaadiiث alwaarida fi اlmasأla aلthaaliثaة nafyu طiyara baasaysiga in la diiday nafyi wujuudihaa maaha baasaysigu uu jiraa tan qur-aankaba lagu sheegay inaa taطayarna bikum inay lahaayeen waa nafyu taأhiiriha fi اlkhayri aw shar waxaan la baasaysanayaa saameyn kuma laa khayr iyo shar laa nafyi wujuudiha alraabicaة nafyu اlhaama nafyu ma tactaqiduhu jaahiliyau fi lhaama waa diidmada la diiday wixii jaahiliyadu haamada ay ka aaminsanaayeen haamana waa maxay shimbir ay baasaysan jireen weeyaan waa la yihi waana tafsiru malik raximah llahu tacaala waxaa kaloo la yihi maye waa waxay aaminsanaayeen qofku markuu dhinto lafihiisii ama ruuxdiisii inay shimbir kaa noqonayso waana tafsiru akar اculama huwa mashhuur labada kii lagu fasirabana waa bail lakin tafsiirka hore baabkeena khuseeya oo dee ku saabsan alkhamisau nafyu safr nafyu ma kanat اjaahiliya tactaqiduhu fi safr diidmada la diiday wixii jaahiliya safar ay ka aaminsanaayeen markaa safar maxaa looga jeeda ta laysku khilaafay waa ta lagu fasiray gooryaanka dadka caloosha ka gala marka diidmada dee la diiday waxay noqonaysaa nafyu cadw an bay noqonaysaa diidmadii alcadwa la diiday min baabi cadfi khaas cala alcaam bay noqonaysaa waxaa kaloo la yidhi waa istixlaalkii ay ku sameyn jireen shahru muxaram ee ay u reeri jireen shahru safar baa la diiday waxaa kaloo la yihi almaqsuud bidalika anahum kanuu yatashaamuuna bidukuuli safar maqsuudku waxa weeye waxay baasaysan jireen bisha safar soo gelisteedu hada aqrab اaqwaal bihi qaala ibnu rajab اkhtaarahu ibn cuthaymin asaadisatu ana alfa'la fa'ligu laysa min dalika kaa la sheegay oo baasaysiga madmuumkaa ka mid maaha culimadu way isku khilaafeen hal ilfa'lu min aiyara am la faligu iyarada miyuu ka mid yahy culimada qaar waxay dhahan waa min aiyara lakin waa mustathnaa minha wa axsanuha alfa'lu iyobay u deliishadeen waa laga soo reebo iyaarada madmuunka baanu kamid ahayn lakiin magaca iyaar wuu leeyihi alcilmiga qaarkoodna waa maya marka ana alfaala laysa min dalika kaa la sheegay kamid ay ah laysa min aiyarati اmadmuuma bal mustaxabu weeye waa mid la istixbaabay sida ibn اlcarabi itifaqa uu kusoo naqilay waxaana u daliila qowl nabiy ucjibnii alfaalu wakulu ma acjaba الnabiya fahuwa xasan wax kastoo nebigu u bogo u ka helaaba wax wanaagsan weeye farqiga udhexeeya aiyala iyo alfaluna horeynu soo marray asaabica tafsiru lfal alfalu maxaynu ku qeexnay aye isdiyaad rajaai biاllah nacam isdiyaad الrajaء bاllah bkalimaةi xasanaةi yasmacuha limunaasabaةi bayina limunaasabaةi bayina maxaa looga jeeda baynu waa qofka rajada ilahay u ka qabaa inay ziyaado kelmad wanaagsan uu maqlay awgeed limunaasabaةi bayina limunaasabaةi bayina wa man aye kelmadda uu maqlay iyo waa inay munaasaba ka dhexayso tawaquc khayr min allah iyo maa xadaa alfalu bisababi kelmadda uu maqlay iyo khayrkan ilahi uu ka filan inay munaasaba ka dhexayso athaaminatu ana alwaaqica ka dhaca fi lquluubi quluubta dhexdeeda ee min dalika kaa kamida lasoo sheegay oo diyarada ah maa karaahati iyadoo lala qabo qofka uu qalbigiisa kusoo duulay inuu karaahiyeysanayo laa yaduru qofka dhibi maayo ku dembaabi maayo bal yudhibhu اllahu ilaahay baa suuliyo bitawakuli qofku inuu talasaaradka ilahay qalbigiisa kusoo xaadiriyo ku suuliya yanaa baasaysiga daabitkiisiibaa masaladan ay sii muujinaysaa waxa weeye waxaa qofka qalbigiisa kusoo dhaco min atatayur min geyri an yakuuna camala qalbin aw camala jawaarixin kaimdaain aw raddin falaysa min atatayur aladi yaahimu bihi saaxibu waxaa qofka qalbigiisa kusoo dhaca oo karaahiyeysi wixii la baasaysanayay u laakiin aan camal qalbiya camal xubnood midnaba aan noqon taayurkii lagu dambaabaya maaha kaas liqowli ibni mascuud wama mina ila walakin allaha yudhibuhu bاtawakul wakadalika xadiid ibn cabaas fi musnadi axmed eh, xadiid fadl ibn cabaas fi musnadi axmed inama طiyaratu ma amdaaka aw aw radak ataasicatu dikru maa dikrigii sheegistiisa yaquul odhanaya man wajadahu qofka dareemo taayur ay man wajada shaya min aiyara muxuu yihi nabigu falyaqul muxuu odhanayaa laba dikri bay ahaayeen soo ma mid goormaa la odhanayay qabla alwuquuc markay qalbigiisa ay kusoo duushaba intaanu baasaysi isu bedelin camal qalbi ama camal xubnimadu aan isu bedelin muxuuha kaas allahuma laa khayra ilaa khayruk walaa ayra ilaa ayruk walaa ilaaha hayruk dikriga kalena goormaa la odhanayay qabla alwuquuc allahuma laa yaati bilxasanaati ila anta walaa yadfacu sayiaati ila anta walaa xawla walaa quwata ila bik alcashirau atasriicu caddaynta la cadeeyey biana iyaraa shirku maxay shirki u noqotay lima fiiha min tacaluqi اqalbi bigayr اllah waictiqaadi nafci waduri fi gayri waayo qalbigiiba ilahay cid aanan ku xidhmay nafciya durina ka sugo ka rajeeyey qala ibnu xajar fi fatxi اlbari wainama jucila dalika shirka lictiqaadihim ana dalika yajlibu nafca aw yadfacu dura fakaanahum ashrakuu maca allahi tacala qala ibnu cuthaymiin wasabqa ana طiyarata shirku lakin bitafsiil marna shirki abaray noqotaa marna shirki aray noqotaa way macno axadiyة caشhara tafsir طyr اmadmuuma fasirida la fasiray waa saysiga la dhaleeceeyey ay hiya maa amdى اcabda aw raddah wixii adoonka inuu arin ku dhaqaaqo u sabaabo ama inuu ka istaago xamalo calى اmudiyi bacdama cazma calى cadami wuxuu lahaa islahaa ku dhaqaaqaya aw raddahu canhu ama uu ka celinaya bacda maa cazama calayh markuu go-aansaday inuu sameeyo kadib wahada maahudu min qowli inama طiyaratu ma amdaaka aw raddaka baabu maa shaygii buu baab yahay jaa ay warada soo aroora min anusuusia fi tanjiimi kusoo arooray xidigiska waxaa loo yaqaan maqsuudka baabkani waa bayaanu xukmi tanjiim waa in la caddeeyo xidigiska xukumkiisa wamaa yajuus min wamaa laa yajuus iyo xidigis maxaa banaan maxaa ka mid eh banaan maxaase aan banaanayn sida saxdii waa sidaa oo baabkan musanif kaga hadli maayo tanjiim muxarama un ama shirki ah un walihada wuxu uhi sheekh sulaymaan bn cabdillaahi almuraadu huna dikru ma yajuuzu min atanjiimi wama laa yajuuz ujeedada baabkan uu ka leeyahy waa inuu sheego tanjiimka banaan iyo kaan banaanayn wma warada fiihi min alwaciid waxaana taa u markhaati furaya nusuusta uu musanifku baabka ku keenay waxay tusinaysaa calaa tanawuc axkaami tanjiimi cindahu tanjiimka oo xidigiska ah cilmiga xidiguhu inaanu nooc qura ahayn cinda almusanif ee noocii uu leeyahy calaaqada baabkan uu kitaabu tawxiid la leeyahy waxa weeye mar haddii tanjiimka qaarkii uu yahay shirki yunaafi asl tawxiidi aw kamaalahu lwaajib asalkii tawxiidka meesha ka saaray qofku uu ku gaaloobayo ama intiisii waajibka ahayd uu e, nuqsaaminayo si awgeed buu musanifku ugu sheegay fi kitaab tawxiid tanjiim waa maxay atanjiim waa nisbat ila najmi wey waana masdaru najama bitashdiid اljiim oo macnihiisu yahay tacalama cilma nujuum cilmiga xidigo u barta aw ictaqada taiira nujuum ama wuxuu aaminay xidiguhu inay raad leeyihiin amaa xadduhu isilaaxan xadkiisa iyo tacriifkiisa miyaa isilaaxan rebixin ahaan loo qeexo fahuwa alictimaadu cala alawdaaci alfalakiya alictimaadu calى alawdaac alfalakiya waa in la cuskado oo la deliishado xaaladaha ay ku sugan yihiin aflaagtu meerayaashaas qoraxda dayaxa xidiga intuba way soo gelayaan alaflaag xaaladaha ay ku sugan yihiin awdaacdooda maxaa ka mid a yanaa uluucooda soo bixistooda guruubkooda dhicistooda taqaarubkooda isudhowaanshahooda tabaacudkooda kala fogaanshahooda qurbigooda iyo bucdigooda inay soo dhowaadaan iyo inay fogaadaan marka alictimaad in la cuskadoo la deliishado cala alawdaaci alfalakiya xaaladaha ay ku sugan yihiin meerayaashan cirka mara oo loo ictimaado loo cuskado fii taxdiidi alxawaadii alardiya in la xadido waxyaabaha dhulka ka dhacaya fii taxdiidi alxawaadith alardiya waay shekh iسlاm iبn تaymiya raximah الlahu taعaalى kitaabkiisa majmuع اfataawaha mujalada شhan iyo soddonaad saxda boqol labiyo sagaashan ayuu xaqiiqada tanjiimka ku sheegay wuxu wahuwa اlاstidlaalu calى اlxawaadiث اlardiya waa in loo deliishado dhacdooyinka dhulka ka dhacaya bilaxwaali اlfalakiya xaaladaha ay ku sugan yihiin meerayaashu wاtamziiju bayna اlquwa اlfalaki wاlqawaabil اlardiya saasuu munajimna yaa la idhaahdaa aladii yanduru fi اnujuum waa ka xidigaha eegaya wayactamidu calayha fi taxdiid اxawaadi اlardiya xazana waa la dhaha xaza xadiidkii qisadii heraqle waxaa ku sugnaa wa kana xazaa alxaazi iyo xaza alxazaa iyo almunajim waa isku macno xukmu tanjiim haddaba xidigiska xukunkiisu waa maxay awala waa inaad ogaato ana tanjiima anwaacu mukhtalifa xidigisku inuu yahay noocyo kala duwan mar hadday noocyadiisu kala duwan yihiin axkaamtiisuna way kala duwanaanaysaa xukum qura yeelan maayo wa inqisaamu tanjiim amru mustaqiru cinda alculamaa tanjiimku inuu qaybsamo waa arin culimada agtooda sugan oo dee kutubtooda ku qoran agga abiicatu taqsiim iyo dariiqaday u mareen unbay ku kala yaro duwan yihin lakiin inuu qeyba leeyahay tanjiimku cilmiga xidigisku culimadu waa isku waafaqsan yihin kitaab muhima baa jira oo caalim culimadii hore kamid uu ka qoray baabkan tanjiimka oo alkhaiib اlbaghdadi wuxuu leeyahy kitaab la haahdo alqowl fi cilmi الnujuum alqowlu fi cilmi الnujuum waay marka isagu laba qaybood buu uqeybiyey wadaadkii shaaficiga aha ibn xajar ilhaytamina fataawa alxadiiثiya saddex buu uqeybiyey wakadalika sheekh sulayman bn cabdillaahi fi taysiir xaziz alxamiid saddex buu isna uqeybiyey waayo markaynu kusoo dhowaano inagoo taqsiimka iyo axkaamta israacinayna khulaasatu aqsaam الtanjiim alqism اlأwl waa tanjiim maca اlictiqaad biana الnujuuma mutasifaة bishayin min khasaais اllahi tacaala oo qofku inuu xidigiyo yanaa xidigaha iyo axwaashooda inuu u daliishado waxyaaba dhulka ka dhacaya isagoo aaminsan xidiguhu inay leeyihin wax kamida khasaaistii ilahay sifaadki ilahay la gaarka kan yactiqid anaha tatasarafu fi lkown inuu aamino inay caalamka xidiguhu ku tasarufaan wa laha taiira daatiya fi lxawaadi alardiya iyo inay leeyihiin xidiguhu saameyn madax banaan oo ilaahay qudradiisa ka madax banaan inay xidiguhu ku leeyihin waxyaaba dhulka ka dhacaya aw anaha taclam lgeyb ama inuu xidigiyo isagoo aaminsan xidigu inay qeybka ogyihiin aw yajcala laha shaya min alcibaadaat ama inuu xidigiyo isagoo xidigaha u sameynaya wax cibaadaadka ka mid a xidiguhu u gowracayaa hada shirku akbaru mukhriju min almilati bilijmac mar haddii khasaaista ilaahay makhluuq lagu sifeeyo ama alcilmu bilgeyb mulaqa ha noqoto ama tasaruf mulaqa ha noqoto ama cibaadaad in loo sameeyo ha noqote tashwar shirki akbar wey culimadu taa waa tasriixiyeen ibn rushd اmaliki kitaabkiisa albayan wataxsiil wuxuu ku uhi fain kana اlmunajimu yazcumu ana الnujuuma waاkhtilaafaha fi الطuluuci wاlغurub hiya alfaacilaة lidalika kulahu wakana mustasira bidalika faxadarathu اlbayina qutila bila stitaabati hadduu sheeganayo in xidigaha iyo iskhilaafka soo bixisteeda iyo dhicisteedu yahay ka wax samaynayaba faacilka u yahay almustaqilu bilficl wtahiir oo arrintaana uu qarsanayo deetana caddayn loo keenay qutila bilastitaabati waa la dilaya iyadoon la weydiin towbadkeen lannahu kaafiru zindiiq masalada noqonaysaa yanaa kufriga baainkaa qofka ku dhaca hal yustataabu amla masaladani kusoo maray sixirka wain kaana muclan bidalika gayra mustasirin bihi yudhiruhu wayuxaaju calayh istutiba fain taaba wailaa qutila kalmurtadi sawa hadduu muujisanayana oo uu kuba doodayaba dee kufrigiisu waa daahir soo maa kaa toobad baa la weydiinayaa buu ihi hadduu toobad keeno waa sidii la rabay haddii kalena sida murtadkaa loo dilaya kadalika sheekh suleymaan ibn cabd illaahi wuxuu ma huwa kufru biijmaci lmuslimiin wa huwa alqowl biana almawjuudaat fi lcaalami الsufliy murakabaة calى taأhiiri اlkawaakib wاrawxaaniyaat nooca kufriga bilijmaac waa in makhluuqaadkan caalamka hoose jooga la idhaahdo gebigooduba waxay ka dhasheen oo faacilkoodu uu yahay xidigaha wa ana alkawaakiba faacilaة mukhtaara wa hada kufru biijmac اlmuslimiin waana diinu saaiba taasi nabi llahi ibraahim yana qoomkii loo diray cibaadaadna waa u samayn jireen sidaana waa ka aaminsanaayeen qaybtaasoo maynaan fahmin atanjiim maca ictiqaad ana nujuum mutasifat bishay min khasais illah kaan yactaqid anha faacilat bidatiha aw anaha taclam اlgeyb aw an yajcala laha shaya من العباadات taasi waa كفر أكبر بإجماع العلماء القسم الثاني wa الاعتiماad على الكواكب في تحديد المغيبات waa inuu xidigaha u deliishado غeybka waa inuu xidigaha u deliishado qeybka maca اعtiqاad أن اllaha jacala fiiha khاasiyة yutacarafu calى اlgeyb biwasitaة الnadari fiiha marka ma laha iyadaa qeybka og iyada lafteeda qeybka og ma leh ama iyadaa faacila a male qofkani horta qeyb uu u deliishanaya iyada meel ku qoro wuxuu ley waxaasaa dhici doona kayfa caraft saad ku garatay biwasitaة الnajm الfulani baan ku gartay uri xidig hebel baan arinkaa garashadiisa u maray markaasaa lagu uri waa oo xidig hebel ma wuxuu leeyahay sifatu alcilmi biاlgeyb اlmuطlaq ama sifatu ataأhiir almustaqil markaasuu ihi maya ee ilaahay xidigan abuuray ayaa khaasiyo geliyey khaasiya yacnaa sifo uu la gaar yahay buu ilahay xidigan ku abuuray oo tusaale ahaan xidigaasi maalinta uu soo baxee u horeysa qofka dhasha inuu noqdo qof waxa weeyaan saaxibu nuxsin qof dhibaata unay daba socotiyo ka adduunyada khaasiyadaasu ilaahay geliyey buuri so waadix ma marka horta xidigan uu daleeshanaya wax keyba soo bixistiisa ama dhicistiisa ama wixii la xidhiidha xawaashiisa laakiin wuxuu leeyahy ilaahay baa xidigan geliyey khaasiya oo wuxuu leeya yaxsul lifulan hebel waaa waxaa silaya riaasa madaxweynu noqonaya maxaa u daliilanu noqonayo eyb sooma arrintaasna weli may dhicina caraftu dalika biwasiطaةi najm اfulani oo xidigaas ayuu ilaahay geliyey khaasiyada ah in qofka maalintuu soo baxo ama maalintuu dhaco ama maalintuu dayixu la fadhiyo dhashaa inuu madax noqdo sidaasuu leeyahy qaybtan dee sidaad aragta waxay isugu jirtaa laba arimood in heybkii qofkan uu ka waramayo iyo eybkiina lahayn anaa og eybka oo sifada iskale ama xidigaa og ma leh wuxuu leeya ilahay baa xidigan calaamad uga dhigay arimaha eybka ah soo waadix ma ilahay baa xidigan wuxuu calaamad uga dhigay umuur he eybiya saasuu leeyahy culimadu laba qowl bay ku leeyiin qowl koowaad waa qowl tafsiil gelinaya wuxuu leeya low xaalataan qismigani laba xaaladood buu leeyahy an yakuna kalaam ma laa yumkin taxaququ minhu lannu mubni cala dacwa macrifati abaaci nujum aw gayri dalik fahada muxaram bilijma in sheegashadiisu ay tahay midaan laga gungaari karin marka maxaad dee ku salaysay inuu xidigani khaasiyada aad sheegaysa uu leeyahay lafteeda maxaad ku garatay bal abaaicda xidigahaan aqaanaayo waxaasuu yihi waxaas waxaynu ka gungaari karna maaha waa tabti kahaanada markii aynu maraynay sida aynu nihi hada muxaram bilijmac taasi waa xaaraan bay leeyihin culimadu way waa qeybkii oo loo deliishanayo wax qarsoon oo aan laga gun gaari karin waxaana inay xaaraan tahay tusinaya adilo ay tusinaysa calaa taxriim ilkahana kahanada xaaraannimadeeda qofkan sheegashadiisuna laa takhruj can xaqiiqati maa yaddaciihi ilkahin waayo culimadu ha yidhaahdaan qeybtaasi waa xaaraan laakiin waxay isku khilaafeen hal yasil ilaa darajat اlkufri am la miyay gaalnimo tahay hadduu qofku leeyahay waa wax qeyba uu ka waramayo xidigna wuu deliishanayo ama dayax ama qorax waa isku mide dhammaanteedba waa kawaakibe uu leeyahay ilaahay baa khaasiye geliyey oo soo bixisteeda ama dhicisteeda calaamadu ayn waxaasi dhici doono ay kufri akbara tahay laba qowl bay culimadu isku khilaafeen qowle waa kufri akbar oo mukhrij min almila lannahu waxan uu qeybka u daliishanayaana daliil maaha qeybkiina waan waan ogaaday buu leeya uu sheeganaya marka kufri akbara bay leeyihin qurtubi baa ka mida ah culimada saa tidhi saaxibu tafsiirka waxaa ka mida ah sheekh sulaymaan ibn cabdilaahi waxaanay u daliishadeen kufrigiisa adiladii loo daliishaday cala kufri اlkahin wاlcaraaf qowlka kale wuxuu leeya waa xaaraan laakiin laysa kufran akbara kufri weyn maaha inamaa huwa kabiiratu min kabaa'ir اdunuub qofkani sheegan maayo sifat cilmi bileyb isagu inuu leeyahy xidigu inuu leeyahna sheegan maayo wuxuu leeyahy ilaahay baa xidigaa calaamad uga dhigay shaygaa eybka garashadiisa culimada saa tihi waxaa ka mida ah ibn rushd fi bayaan taxsiil imaam maalikna uu ka soo naqilay waayahay oo bal hadalkiisa u fiirso kitaabka albayaan wataxsiil mujaladka toddobiyo tobnaad afar boqol iyo toddoba wxu wain kana mumina biاllahi caza wajala muqira biana nujuuma واkhtilaafa fi الطuluuci wاlغurub la taأhiira laha fi shay mima yaxduثu fi اlcaalam وأn اllah huwa alfaacil lidalika kulihi ila anahu jacalaha adilaة calى ma yafcalu hadalkiisa u fiirso hadduu yahay mid ilaahay rumaysan oo la xidiguhu waxa caalamka ka dhacaya taأhiir kuma laha ilaahay baa samaynaya waxaasoo dhan haddana muxuu leeyay ilaa anahu jacalaha adilatan calaa maa yafcal lakin wuxuu leeyay ilaahay baa xidigaa soo bixistiisa calaamad uga dhigay arrinkaas inuu dhici doono ama dhicistiisa calaamad uga dhigay waxaa qeybkay markaa taasaan ku gartay buu leeyay fahada yusjaru can ictiqaadihi wayu'adabu calayhi abada xataa yakufa canhu wayarjic can ictiqaadihi wayatuuba canh lianna dalika bidcatun yujaraxu biha waa lagu duraya tasqط imaamatu washahaadathu calى ma qaalu saxnuun fi nawaasilihi min kitaab xaaladda labaad hadda qeybtii labaad baynu ku jiray la soco maxaa qeybta labaad maxaa qeybta labaad inuu xidigaha u daliishanayo muqayibaadka qeybka laakiin uu leeyahay ah, ilaahay baa calaamad uga dhigay garashada qeybka saa uu leeyahay marka laba xaalood bay yeelata xaaladda koowaad maxay ahayd in waxaanu daliil ka dhigayaa uu yahay wax khafi oo qarsoon oon la gaari karin sida abaa'icu annujuum iyo waxaasaa naqaana u leeyihi taasi waa xaaraan ma kufriba mise maaha oo mukhtalafiisaynu sheegnay xaaladda labaadna an yakuuna kalaamu maa yumkin taxaquq minhu qofkan leh xidigaasa calaamad u ah wax geyba inuu yahay hadalkiisu mid laga gungaari karo yanaa waxaanu qaabku xidigan dhicistiisa iyo soo bixistiisa qeybka ugu daliishanaya waa qeyb la taaban karo sida dee dhakhtarkii ilmaha raximka ku jira soo qeyb maaha dhakhtarkii waxa weyaan kombyuutarka saaray ee ihi waa inaan maxaad ku garatay waa qeyba maxaad ku garatay de waxaan ku gartay kombyuutarkanaan saaray daliilkiisu wuxuu noqday waxaynu soo taaban karna soo maa kana waa sidii oo kale kan yakuna kalaamu mabniyan calaa xisaabaat saxiixa xisaab saxa buu wax ku salaynaya sida haalibka tanna waxay dhacdaa fi lihbaar bilkusuufi walkhusuuf dayax baa dhacaya qorax baa dhacaya baa la soo ma ma arrin dhacdayba mise waa eyb waa eyb intaanay dhicin maxay u deliishanayaan kuwa lagu dhacayaa xisaab oo waxa weeyaan socodkan qoraxda iyo dayaxa iyo waxa weeyaan dhulku waa wax xisaab lagu soo saari kara wey kadalika waqtu nuzuuli اlmaطr wuxuu daweynagan imika aragna xaalatu taqsiga tan laga warramay la odhanayo toddobaadka soo socda aljawu matiir fii hargeysa maxay u deliishadeen camaliyaad xisaabiya bay u deliishadeen roobka da-aya qadarkiisu intaasuu leegaya bay odhanayaan intaasoo mid tiro mukacaba ayaa da-aya wanaxu dalika min almuhayabaat kaa culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay dhahdeen hada jaa-isu walaa yadkhulu fii cilmi اlgeybi mukhtas billah waa wax banaan cilmuulgeybka ilahi ula gaarkaana geli maayo lianna almudaci ictamada calaa umuur macluuma mundabita yumkinu taxaququ minha qofkani ma laha sifat lcilmi bilgeyb baan leeyahay anigu laakiin wuxuu leeyahay geybka soo waxyaabo lagu gartaa ma jiraan sida dee waxyigo kale iyo dee eybkii calaamadaa muuqata aan idin tusayaabaan ku gartay buuri marka cilmi eyb mulaqa muu sheegan mar hadduu sheegan yahay shay la garan karaba oo calaamadiyo wax lagu garan karo walihada buu yihi ibnu rushdin laysa qowl rajuli ashamsu taksifu hadan hadalka ma ka mid maaha hadalka ninkuu idhaa qoraxdu bere mudabaanaysa walqamaru yaksifu leylata kada min jihati nadar fi nujuumi wa cilmi اxisaab taasoo xidigis iyo cilmi xisaabeed uu ku soo saaray maaha bimansilati qowlihi min hada lwajhi fulanu yaqdumu gadan hadalku dhaa hebelkii maqnaa berri buu imanaya fi jamiic wujuh kala mid maaha lianna shamsa walqamra musakharaan lilahi tacala fi sama yajriyaani fi aflaakihima min burjin ila burjin calى tartiibi waxisaabi waqadri laa yatacadayaanihi qala اllahu caza wajal wاlqamra qadarnaahu manaazila xata caada kalcurjuun اlqadiim الshams wاlqamru bxusbaan wakul fii falaki yasbaxuun waa wax socda oo nidaam ku socda nidaamkaasoo xisaab lagu garan karo waxaa kaloo ihi falaysa fi macrifati waqti kowni اlkusuufi bima dakarnahu min jihati الnujuum waطariiq اlxisaab iddicaau cilmi geyb maaha kuma jirto walaa dalaalaة wa kufra calى wajhi min اlwujuh laakiin yukrahu اlاshtigaalu bihi bui in lagu mashquulaa wax fiican maaha lannu mima laa yacni ta kale in la sii sheegaa wuxuu le wafi lindaari bihi qabla an yakuuna dararun fi اddiin yaanu tanjiim iyo kufri iyo dalaal noqone in la sii sheego goortay qoraxdu madoobaanayso ama dayixo dhib diineed baa ku jira waxbuu kaga jela ana man samicahu min aljuhaal yadunnu ana dalika min cilmi اlgheyb cilmigan xisaabta ee socodka qoraxda iyo dayaxa iyo dhulka iyo waxaa ku saabsan dadka oo dhami ma yaqaanaan bal mabay maqalba marka marka la ha berri bay qoraxdu madoobaanaysaa kowda duhurnimo ciddan arintaa sheegaysa wuxuu u malaynayaa inay eybka ogiin ana اlmunajimiina yudrikuuna cilma اleyb min naaxiyati nadr fi اnujuum fawajaba an yusjara can dalika qaailuhu wayuadab calayh saasuu leeyay dee dhib kalena wuu ku jiraayo ujeedadu waa takhwiif bay ahayd soo in addoomaha ilaahay la xusuusiyo la baqogeliyo oo macaasida ay ka toobad keenaan wixii wax layska sii ogyahay marka laga dhigo taasina way yaraanaysaa waay shekh iسلام iبن تaymiya laftiisu wuu sheegay in lagu ogaan karo biاlxisaab qoraxdiiyo dayxu goorta ay madoobaanayaan wuxuu yihi fainamaa yacrifu man yacrifu xisaaba jarayaanihima xisaabta socodkooda qofkii garanayaa garta walaysa khabaru lxaasibi dalika min baabi cilmi اlgeyb haddaad iminka lagu dhaahdo laba laba ugee oo tidhaahdo waa afar ma cilm اleyb baad sheegantay baa lagu ohanaya wixii xisaabi waa saasoo kale walaysa khabr اxaasibi dalika min baabi cilmi اlgeyb wala min baabi ma yukbaru bihi min اaxkaam alati yakunu ma yukbiru bihi min alaxkaam alati yakunu kadibu fiha acdam min sidqihi waaya ayb marka qowlkaas wuxuu odhanayaa qofkan mar hadduu leeyahy calaamadaa muuqata ee laga gungaari karaa baan waxa qeybka weli aan dhicin aan ku ogaaday wax dhiba mala taasi oo waa jaa-is qowla kalena muxuu leeyahay may baabka waa in la xidho weeye alqowl biاlmanci wالtaxriimi muطlaqا وأن تxdيid الغyb عan طريq الxisaabaat التنjimiya الmunضabda laa yجuز weligii baa ha xisaab baan ku ogaaday iyo arrimahaas ma banaana isticmaalkaas kaasay leeyihin waxaa ka mid ah alkhaطيب الbغdاdي kitaabkiisa aynu sheegnay wuxuu leey walow kaana nadaru fi axkaami nujuumi yufiidu cilman saxiixa lam yajus lana isticmaalu xataa haddii cilmi saxa ah o aan la inaan isticmaallahay nooma banaanaateen adiladii caamkaahayd buu deliishanayaa waidaa dukira nujuumu faamsikuu iyo man iqtabasa shucbata min e, nujuumi faqad iqtabasa shucbata min asixri zaada ma zaad waxaa lamida ah khaaabi isaguna fi macaalim sunan ibn اlcarabi fi axkaami اlqur'an way qeybta saddexaad qeybta koowaad maxaynu nidhi waa tanjiim maca alictiqaad biana nujuuma tatasifu bishay min khasaa'is illah aw maca taqarubi ilayha bishay min alcibaadaat kaas maxaynu hi waa kufrun akbaru biijmac alculamaa ka labaadna muxuu atanjiim ama alictimaad cala اnujuum fi macrifati اlmugayabaat waa inuu cuskado xidigaha garashada waxyaabaha keybka isaga oo le maxay eybka ma oga xidigu laakiin ilaahay baa calaamad uga dhigay kaasna maxaynu hi laba xaalood buu yeelanaya in hadalkiisaas uu yahay hadal yani wax laga gungaari karo daliilnimadiisa lasoo taaban karaa kaasi waa maxalu khilaaf iyo inuu yahay mid dee eh, aan laga gungaari karin oo daliil la taaban kara aan ahayn sida inuu leeyahy abaa'ic nujuum baan aqaanaya waxaa kaasina ma banaana layskuba khilaafo ma kufri mise kufri maaha qeybta saddexaad waa alictimaadu calى الnujuum fi macrifati jihaati اlard waa in xidigaha loo cuskado garashada jihooyinka tira xaggaasi waa waqooyi markaasa maxaad ku garatay xidigaas xaggaasi waa bari maxaad ku garatay xidigaasaan ku gartay walaawqaat iyo waktiyada jiilaalkiibaa bilaabmay bui sar maxaad ku garatay xidig baa soo baxay ama idhaahdo roobkiibaa da-ya waa gugiyo roobkiibaa baa ya waayo xidig hebel baa dhacay ama soo baxay ama dabaysha xagaagaa soo dhacaysa maxaad ku garatay xidigaas dee markuu soo baxaabay ayay soo dhacdaa marka hada qism lahu xaalatan kan laftiisu laba xaaladood buu leeyahy xaaladda koowaad waa alictimaadu calى الnujuum fi macrifati اlcalaamaat اlmutacaliqa bاlqadaya الdiiniya waa in xidigaha loo cuskado garashada calaamadaha diinta la xidhiidha iyo cibaadaadka ka macrifati اlqibla oo kale xidig baa jira qiblada lagu aqoonsado lagu garto waa awqaat salawaat dadegan qoraxda ile waa min anujuumi waa tan dee lagu garanayo waktigii salaada dhicisteedii iyo soo bixisteedii iyo zawaalkeedii iyo wixii lamid ah dukuul shahr ramadaan iyadana xidigtay baa lagu garanaya de alqamr min anujuum soo min alaflaak wey iyo khuruujihi bisha ramadaan soo gelisteeda iyo bixisteeda fahada ااctimaadu jaaئizu wamashruuc in xidigaha markaa arimaha loo deliishado waa mid banaan oo mashruuca bal waajiban cinda bacd اculama culamada qaarkood in la barto waa waajib bay idhahdeen de marka qaarkood waxaa dhici karta daliil kale iyo calaamad kale inaanad helin ibn xajar ilhaytami alfaqih الshaafiعي fi اfataawa اxadiiثiya wuxuu ku yihi alculum mutacaliqa bالnujuum minha ma huwa waajibu kalاstidlaal biha calى اlqibla wاlawqat واkhtilaaf اlmaطaalic waاtixaadiha wanaxwi dalika ومنها ma huwa jائز kالاstidlاal bha عlى manازل الqmر وcروض البلاد وnaحوihima إلى آخره xaaladda labaad waxa weeye alictimaadu calayha fi alcalaamaat almutacaliqa bilumuur اdunyawiya in xidigaha loo cuskado garashada calaamadaha arrimaha adduunye ku saabsan ka macrifati aljihaad fi safar sida qofkii musaafirka inuu jihooyinkii ku garto aw macrifati waqti nuzuuli اlmaطr waa dani un dee shay qaaica maha waa dani qofku wuxuu odhanaya insha allah roob baa da-ayo xidig hebel baa soo baxay ba ohanaya waa calaamad loo yana loo bartay markuu xidigaa soo baxo in roobku do wahuub الriyaax wاlwaqt اlmunaasib lizarc waktigeebaa in beeraha la qoto oo beeraha waxa weeyaan la la siiro ku munaasiba xidigaha loo ega an waxaan aqaanaa ta xoolaha waxay idhahdaan soomaalidu markay laxadhacaan bay laxadhalaan laxa garanaysaan laxa samada jooga wey oo xidigo urura oo soo baxo socda oo dhaca marka waxaa lagu wakhtiyeystaa idaha iyo goorma wanka lagu sii daynaya si idaha dhalmadoodu ay ugu beeganto guga bilowgiisa haddee jilaal bartigii kaaga beegmaan waa khalaas ood baxad soo rumaysa baharkaaga kacaya markay laxadhacaan xidigahaas ayay laxadhalaan waa idihii dadku haysteen oo wax lagu waktiyeyste wey tan waa calaamad ma looga dhigan karo arrimaha dunyawiga oo maxalu khilaaf culimada qaar waxa ha wa makruh masladaasi matnigan inoogu iman doonta yani xaaraan maaha waa makruh bay yidhahdeen sida qataada iyo ibnu cuyeyne bacd xanafiya baa yihi waa xaaraan abulmacaali burhaan اdiin ibnu maazi bukhaari wuxuu ku uhi kitaabkiisa almuxiiط اburhani fi fiq الnucmani wa tacalumi cilmi الnujuum qadru ma yucrafu bihi اqibla wamaqiit sala laa ba'sa bih wfima cada dalika fahuwa xaraam maxay u cuskanayaan qolooyinkan le in calaamad ashyaada looga dhigtaa ma banaana xata oo loo barta wasadan lidariica bay leeyihin oo qofku wuxuu uga sii tallaabi karaa cilmu tanjiimkii xaaraanta ah qowlka kale wuxuu le ana dalika jaa-is in xidigaha calaamado looga dhigto umuurta dunyawiga ah way banaantay waana qowl jumhuur اkhtaarahu اkhaiib wbnu taymiya wbnu اlqayim wbnu rajab wغayruhum bal xarb ibnu ismaaciil اkirmani wuxuu ka soo naqilay masaailkiisa masaail xarb ibnu ismaaciil اkirmani waa tilmiidkii axmed mujaahid iyo nakaci iyo axmed iyo isxaaq ibnu rahaweya bal wuxuu ka soo naqilay cumar ibn khaaab radi allahu canhu bisanadihi inuu yihi qala xadaثna abu macnin qala xadaثna yaزid bn haarun qala anbana misxar can mxamed bn cubayd الlah qala qala cumar tacalamuu min الnujum ma tacrifuuna bihi اqiblata wالطariiq marka qiblada layskuma khilaafsana lakin ariiqata wadada waxaad xidigaha ka barataan waxaad ku garataan qiblada iyo iyo wadada waqaal tacalum min اnujuum ma tahtaduuna biha fii barikum wabaxrikum uma amsikum intaa u dhaafina uri allahu subxaana watacaala aclam ah, in yar waxaan raacinayaa eh, qowlkan adiladiisa qowlkan odhanaya arrimaha dunyawiga calaamada waa looga dhigan karaa adiladiisa waxaa sheegay qaar ka mida alkhaiib اlbaqdaadi kitaabkiisa waxa weyaan alqowl fi cilmi الnujuum wuxuu yihi wqad jaءa kaثiiru min dalika fi kitaab اllahi caza wajal wfi اlaathaari can rasuuli الlah وعن أخhyاar الصحاaبة والتاaبعين وmن bعdهم min العلماء الkhاaلفين الذina jaءوا bعdهم kuwii khilaafay mah الkhاaلفين ay الذina jaءوا bعdهم bu jir qاla سبحاaنه هو الذي جaعل الشhمس ضياء والقمر نورا وqadرh مناaزل لmaada ayuu dayaxa manaaزل ilahay ugu yal لتaclamوا cadد السنيiن والحisاaب sanadadii in lagu garto xisaabtii in lagu garto ma khلق الlah ذلika إلا بالحق فصل الآيات لqوم يعلم qال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاad kالcرجuن القديم وqال الشhمس والقمر بxسبان xساab bay ku socdaan وqال وهو الذي جaعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لqوم يعلمون والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين